alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wusali wausalimu cla nabiyihi اlkariim muxamed bni cabdillaah khaatami اlanbiyaai wاlmursaliina wcla aalihi waasxaabih wslama tasliima kaiira ama bacdu waxaynu ka bilaabaynaa aayadda labiyo toddobaatan waa suurat lanfaal waxaynu ku dhex jirnay suuradda al-islaax alislaax aldaakhili waalkhaariji bulshada islaamka oo ilaahay uu ka hagaajinayo gudaha iyo debadda labadaba gudaha waxaa loo jeedaa arrimaha dhexdooda debaddana arrimaha u dhaxeeya iyaga iyo gaalada maxaa dantoodii horumarkooda islaamka uu ku jiraa taasaa aynu ku dhex jirnay aayaadkan suuradda ka hadhay ee u dambeeya waxaa ilaahay u qaybinayaa dadka muslimiintaa afar qaybood iyadoo waxaa lagu qaybinayaana aanu qabyaalad iyo gobol iyo wax kale toon ahayn uu yahay camalkooda iyo cibaadadooda iyo wixii lagu adoonsaday waxay ka yeeleen qofba heerka uu taagan yahay baa lagu qiimeynayaa sideebay isu sii xigaan sideebay usii kala fadli badan yihiin mar waxa ilaahay u qaybinayaa muhaajiriin iyo ansaar qolyo soo hijrooday iyo qoryo reer ansaareed ahaa oo ku soo dhoweeyey daarulhijra madiina marna ilaahay wuxuu u qaybinayaa kuwo soo hijrooday iyo kuwo aan sooba hijrooninba mar kale wuxuu u qaybin doonaa kuwo hijradoodu ay ahayd wakhti hore oo ka horeeyay heshiiskii sannadii lixaad ee xudaybiya iyo qaar hijradoodu ay ka dambaysa xudaybiya oo midna hijradiisu way sii fadli badan tahay midna kaa kale waa ka hoosaysaa waxa aayaadka aynu ka fahmaynaa wakhtigaa hore in la isdhexli jiray oo islaamnimo iyo iimaan xidhiidhka ka yimi la ysku dhexli jiray oo qofka had iyo jeer muhaajirka ama ka soo qaxay maka ee muslimiinta ka mid ahaa waxay isdhexli jireen ka madiina jooga ilaa wakhtigii dambe islaamkuna ballaadhay adduunkuna kordhay ayaa taa la nasakhay sida uu sheegi doono ay sheegi doonto aayadda suuradda u dambaysa ee suuradda suuratul anfaal ilaahay uu kusoo gabagabeeyey ee tilmaamaysa dadka xigtada inay isdhaxli doonaan tasniifka iyo qaybintaas ayaa ilaahay u sameeyey iyadoo dadkii uu ku kala darajo sarraynaya xaggii camalkii iyo cibaadadii oo wakhtiga loo baahnaa ee baahidu ay aad u badnayd iyo wakhtiga kale qofka camalkii sameeyey farqi baa udhexeeya laa yastawii minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakula wacad allahu alxusna masinabaa ilahay uhi qabla alfatxi wa bacda alfatxi fadxigaasi sulxulxudaybiyana waa lagu fasiraa fadxu makana waa lagu fasiraa dadkii jihaadka galaa wax bixiyey fadxu maka ka hor iyo kadib iskuma sindhabaa ilahay labadaba ilaahay janno wuu u way sii kala arrinkooda wuu kala weyn way sii kala fadli badayn ilaahay wuxuu idhi ina aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey wahaajaru ilaahay daraaddii u soo qaxay wajaahaduu ku dagaalamay biamwaalihim wa anfusihim naftoodiiyo maalkooda fii sabiil illaah liiclaa'i kalimat illaah ilaahay diintiisa si ay u kor yeelaan iyo waaladiina aawow kuwii soo dhoweeyey ee reer ansaareed wa nasaruu u gargaaray mu'miniintii soo qaxay ulaa'ika labadaa qolo oo isku duuban bacduhum barhkood awliyaa'u bacd barhka kaley tol iyo xigta u yihiin way isdhexlayaan waaladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeye walam yuhaajiruu ase aan maka ka soo qaxin maa lakumuma idinma sugnaanin min wilaayatihim xigtanimadooda min shayin waxba isma dhexlaysaan iyaga xataa yuhaajiruu jeeray maka ka yimaadaan ay soo qaxaan wain istansaruukum fidiin hadday gurmad idin weydiistaan diinta idinka dhaxaysa iyo islaamnimada daraadeed ay yidhahdaan cadowga naga dhiciya fa calaykum nnasr fa yajibu calaykum nnasr inaa u hiilisaan baa waajiba u gurmada ilaa calaa qowmin qola uun mooyaane baynakum wa baynahum iyaga iyo idinka uu idiin dhexeeya miihaaqun ballan gaalada ballanta leediina ku bilaabina iyaga wallahu bimaa tacmaluuna basir ilaahay baa waxaa samaynaysaan ogsoon basiir oo arkaya waxba ka qarsoomay subxaana sidaasaa ilaahay u qaybiyey waa sadex qaybood bay aayaddu sheegtay qaybta hore waxay isku dareen saddex arrimood oo maaragtay waajibaadkii ummadda saarnaaya diinta iyo dowladnimada iyo dadka muslimiintaaba loogu hiilinayay waa iimaanun billaah ilaahay bay rumeeyeen markuu nabigu baaqay calayhi salaatu wasalaam dadka way ajiibeen nebi maxamed waa yeedhmadiisii way soo ajiibeen wahaajaruu way soo hijroodeen oo dee maka wakhtigaa hore daarulxarbi ba ahayd intii aan sanadii sideedaad la furanine way ka soo qaxeen oo cadowgiibay ka soo dhexbaxeen ta waxa weeye naf iyo maalba way ku dagaalameen jihaadka saddexdaa qolay kuwaas isku dareen waa muhaajiriintii saddexdaa isku daray qaybta labaadna waxa weeyaan kuwii soo dhoweeyey aawow waa kuwii soo dhoweeyey gacmo furan bay ku soo dhoweeyeenoo kaalaya bay yidhaaheenoo ooryaha nala qaybsado adduunka nala qaybsado beeraha nala qaybsada sidaasay u soo dhoweeyeen qaxoontiga had jeer dabeicad ahaan dadkuu iska necabya oo cuqdadunbaa laga qabaayo inay meel ka riixanayaan boos ka riixanayaan dadka oo dalkooda iyo dadkooda ay ka qaadayaan ummadu way iskaga buuxsanyihin oo adiga arka had iyo jeer meeluu loo qaxoontiye maadaama deegaankiisii joogay unbaa ay saystaan laakiin kuwan ilaahay wuxuu ku ammaanay dadkan meesha ugu yimi mar may ahayn dad duunyo doona dalna may doonayn duunyana may doonayne diin ilaahay bay doonayeen asxaabtaas qoladan kalena inay wax ka qaadayaan umay arkaynin iyaguna waxay ku jeclaayeen baqaxoontinnimadoodaas oo wixii ayagu naftooda siin lahaayeen bay iyaga siinayeen wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khashaasa sida ilaahay uhi naftooda intay ka qaadaan ayay iyaga siinayeenba weligood deegaan qaxoonti uga ron lama arag kuwa labadaasi waa kuwa qolada saddexaad aayaddu ay sheegtay waxa weeye waladiina aamanuu walam yuhaajiruu waa qolo ilaahay rumeeyoon laakiin hijradii ilaahijraadu arrin muhiima baa hayd waa maalin rag loo baahnaa iyo is-urursi iyo buntirsi iyo gudodolooda islaamka cagaha loo taago ciidan loo sameeyo ayaa la doonayay marka dee qofka aan taa ku soo yadidiilane halkiisa iska jooga reerkiisa iyo meheradiisa iyo iska yara eexaysta dowladdii cagaha loo taagi lahaa qaybtiisiibuu fujiyey marka iyo waxay isku dareen un iyagu inay ilaahay rumeeyeen laakiin may soo hijroon kuwa hore haddaba ansaartiiyo muhaajiriinta halkaa madiina iska helay ulaaika bacduhum wliyaau bacd welibay isu yihiin oo way tolbay kuwan kalena waxaa leeyay maa lakum min walaayati min xigtanimada iyagu waxba leh xigtanimadiina labadan qolo yeelateen iyo dhaxalka kuwan aan soo hijroonin waxba kuma laha xataa yuhaajiru jeer ay madiina idinku yimaadaan sidaas wey marka taas waa taa weeye haajaru hijradaasi ma ay ahayn hijro adduunyo hijrada maanta inagu aynu gallaa maxaa lagu tilmaami karaa qaxoontiga dadkeennu debedaha u galo waa qaxoonti baasaboor iyo jinsiyad weyn iyo lagu raadinayo doolar iyo hebel baa daar dhistay dhiso soo saas maa <laughs> dee saas wey maadaama ilaahay daraaddiida ka ilaahay daraaddii waxa weye meeshaas uu salaada qofkii ku tukan laayahay ee nigar iyo umadow ee muslimka ahay ee soomaaliga weliba ahay iska aamus la leeyahay markuu hadlo waar waxba sheegi mayse aamus hoos loo eegayo halkaasay ahayd inuu iskaga yimaado oo hijradu waxay ahayd inuu halkaa daraaddii ilaahay daraaddii uga yimaado marka nebiguna uu ka warramayo hijrada tirsane ku xisaabtanka leh ilaahay agtiisa waxa weeyaan innama alacmaalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawa faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasuulih waman kaanat hijratuhu ilaa dunyaa yusiibuhaa aw imra'atin yankixuhaa fa hijratuhu ilaa maa haajara ilay kaamo dee doonaya inuu islaan meeshaa ka soo guursado waa mid islaan u qaxay baaba jira berigaas innagana waaba xambaalaanba halkan isxambaarka qaybo waxaa ku jira dumarku ay soo doonteen iyo mid maaragtay isaguba islaan kaxaynaye mid adduunyo un hadday tahay ama lagu doonayo wax kororsi adduunyo dee taasunbuu leeya buu lahaydhe aakhira waxba kuma leh <clears throat> waxa aynu arkaynaayoo kale markuu ilaahay jihaadka tilmaamaya biamwaalihim wa anfusihim naf iyo maalba wuu sheegay waa istaraatiijiyaday leeyihin dadka muslimiinta iyo ummadaha kale aanay lahayn ummadaha kale qofku hadduu naftiisa isla soo taaguuha dagaalkaan tegayaa isagu maal ma bixiyo ee wuxuudha mushaar maxaa garoomo maxaa lay iyo xidigo maxaan helayaa maxaa ii kordhaya dee ayuu dhacdaa laakiin qofka muslimka ah waxa uu dheeryahay nafya maal buu ku gelaya arkaysaa bahalka maalku inaanu sahlanayn jeclada iyo naftu marbay wada baxaan bay dhahan soomaalidu macnaha qofku siduu ugu adagii u xejisanayo marka uu naftu kasii baxaysumuu ka quusanaya lexajeclo ilaahay markaa wuxuu og yahay in dadka qaarkood intay maalka sii dhigtaan ay odhanayaan inamariya markaasuu maalkii horraysiiye biamwaalihim wa anfusihim inta badan qur maalku horraysiiyaa maalkoodiibay ku galeen wilaayadaasi sidaas ay ahayd dadkiina kolkii laga dhigay dad isdhexlaya oo iskuba qoys qofba qoys lagu xidhay ayay noqdeen ummad isku dhaaban oo cid waliba ay ka quusatay qoladan dambe aan soo hijroonin xaqa ay ummadda ku leeyihin waxa weeye wain istansaruukum fiddiini fa calaykum nasr hadday iyagu gurmad idin weydiisaan kaga rida gaaladiibay dagaalameen halkoodaasaa lagu dhibay waar dee soo gurmada bay yidhahan waana la waa loo gurmanaya waa laga ridayaa cadowga marka qoladan ilaahay uu soo reebuu hi ilaa calaa qawmin baynakum wa baynahum mithaaq qolo idinka qolo gaalo ah oo idinka iyo iyaga balan idiin dhaxayso kuwaa mooyaane macnaheedu markaa wuxuu noqonayaa haddii ay dadkii muslimiinta ahaa ee idinka durugsanaayeen soo hijroonin iyagu ay qaar balan idiin dhaxayso islaayaan maxaa la yeelayaa marka aayadda daahirkeeda waxaa laga fahmayaa iyaga looga nusrayn maayo laakiin culimadu waxa ay leeyihiin ballanta iyadoo la dhowrayo ilaan ballan baa yaala xabad joojin baa u yaalay maalan dadka madiina jooga kale maxaa arrinkeedu noqonaya waa in haddii la doono dadka muslimiinta ay islaynayaan in loo nusreeyo waa in horta xabad joojintii laga baxaa oo loo sheegaayoo la yidhaahda dee kol haddii dadka muslimiinta layseen ballanteennii hore halkaasay ku joogsatay ballantaa kadib ayaa looga nusrayn karayaa iyadoo balantii taaluun baan lagu bilaabayn oo balan ballanla'aan iyo diinla'aan baa meeshii ka soo baxaysa laakiin horta waa ballantii iyo cahdigii waa in meesha laga qaadaa oo la ogeysiiyaa wainmaa takhaafana min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawa xalay soo marayn mar hadii khiyaama timaado oo muslinkii iyaguba ay bukaasayaan dee u sheego warna laguma hadleeyo dhaha laguma hadleeyo kol haddii dadkii dhibteen annaguna dee waa diyaargaroobaynaa dee wayna ah. laakiin ballantoon la kansalin oon meesha laga saarin lagu bilaabi maayo wallaahu bimaa tacmaluuna basiir waxaad halkaa ka arkaysaa islaamku ballanta ballanta ballanta asalkeedaba qofka jiritaankiisa qiimaha badan waxaa ka turjumaya ballanta hadduu qofkaasi ballan leeyahay macnaa qowl leeyahay meel loogu soo hagaagayo waa qof dadkuna qiimaynayo loona arkayo inuu ku talagal inuu leeyahay haddii kale meel loogu soo hagaaga ma qofkaas qofkaa waxyaabaa lagu qiimaynaya ka midta hebel meel loogu soo hagaaga maleh jiritaan male wladiina kafaruu kuwii gaaloobay bacduhum wliyaau bacd barhkoodba kuwa kale xigtay u yihin ilaa tafcaluuhu haddii aydaan samayn waxaa laydin faray takun fitnatun balaaya ka dhici fil ardi dhulka iyo wa fasaadun kabiir iyo halaag weyn marka aayaddani xagga horey la socotaayoo waxay sababaynaysaa haddii ay diin ahaan iyo islaamnimada daraaddeed yidhaahdaan war noo soo gurmada idinkuna u gurmada haddii ballan idiintaallay ballantaha la tixgeliyo marka ilaahay wuxuu raaciyey sababtana wuxuu leeyahay kuwii gaaloobay barhkoodba barhka kale awliya u macnaheed waxa weye sababta idinka laydin yidhi iimaan iyo islaamnimo ku walaalooba dee kaydinka soo horjeedaa qoladuu doonaya halaade kol hadduu kaafiriya haddii islaam lasoo qaado arrinkoodu waa mid waa macruuf beriga xataa shuuciyadiiiyo saysyarra soomaaliyaddu marka islaam iyo arrinkiisa lasoo qaado niman ilmaadeeruunbay ahaanoo bariyo galbeed kala jooga wunay midoobi jireen dhanunbay kasoo wada midoobi jireen iminkadaa laftigeeda waad arkaysaayoo marka islaam arintu ay taagan tahay faraaro kasta ha muujisteene midna albaabkunbuu ka soo gelayaa midna daaqada midna toosunbuu u tegayaa midna qoortunbuu ka soo wareegaya wax iska macruufa wey marka ilaahay wuxuu ku sababaynayaa sababtan la idin yidhi ulaa'ika bacduhum wliyaau bacd muslimku isagaa xigtay su loo yidhi sababta loo yidhi wain istansaruukum fi ddiini fa calaykum nnasr hadday idhaahdaan war noo hiliya u uheliya sababta la idin yidhi khasmiga iyo kaa ishaysaan ayaa bacduhum wliyaau bacd dee kuwa ishaysaan baa iyaguba xigtaa marka caqli maaha iyagoo iyagii gaashaanbuura oo isbahaysiya oo xulafa ah inaa idinkuna midmid u socotaan eg caqliga iyo fidrada iyo diinta iyo wax waliba waa shay ay diidayaan haddii laba qof ishayaan inuu kaasina saaxiibadii soo urursado kana saaxiibadii uu ka tago waa nacasnimo weyn oo cid ka garaabaysa aanay jirin bal iminka dadka muslimiintaa marka meel lagu duulayo gaaladu way isku biirayaan kuwa u waaweyn baan doonayn inay kelidood socdaan oo qofka waxa uu ku xisaabtamaya inuu gaalada helo waliba islaamkana qaarkood ka helo ayuu ku xisaabtamaya dabeedna loo bixiyo magaca bulshada caalamka magaca ayaa loo bixinaya iyo ururadii kale iyo magacii baa lagu duulaya kuwana waxaa leeya adugu ha ku biirin kaa hebelunbaanu isaynaa adiga maxaa kuu geeyey waayahay anigu waan iska joogaya marka kolba midunbaa keligii la helaya kolba midunbaa keligii saasaa la waday ilahay wuxuu ku sababeeyey waladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacd wuxuu raaciyey marka macnaa sida kuwa idinka soo horjeeda u dhaqmayaan idinkuna u dhaqma hadday isuruursadeen isbahaysteen dee idinkuna isbahaysta asalkeedaba haddii marka gaalku muslimka eh, uu ku soo duulo muslimkuna isbahaysan la lagumaba duuleenba marka horeba laguma duuleena wuxuu ilaahay raaciyey ilaa tafcaluu in lam tafcaluu dalik waxaa laydin faray haddaydaan samaynin takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir dhulka waxaa ka dhici doona fitno fitnadu waa maxay dee fitnada waxa weeyaan diinla-aanta ummadiiyo diintoodii ay ka baabaado fasaadkuna waxa weeye iyadoo dadkii iyo dalkii baaba'aan haddii dadkii diinna ay waayaan duunyana ay waayaan jiritaanba ma jiraba diinta ilaahay wuxuu hiiliyaaba ma jiraba marka fitna diinta ah iyo fasaad dalka iyo dadka aba meeshay ka baxaya wadan dhan oo jiray intaasoo wadan oo jiroo muslimiinta abaa intoo lagu habsaday aan diinina u jirin dalna u jirin maalin walba sida xoolaha oo kale dee dhiigooda uu u daadanayaa wax isweydiinayaana aanu jirin wax ku farxaya mooyaane waa taa ilaahay uu ka warramayo dadka ilaahay waxuu u sheegay wayse indhalaayi inay dhegalaayiin wladiina aamanuu buu ilaahay wuxuu ku celinayaa labadii qole muhaajiriintii iyo ansaartii buu ilaahay ammaanaya haddana mar kaleu ku celiyey muhiimadda arrintoodu leedahay daraaddeed waaladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey wahaajaruu wajaahaduu fii sabiili illaah saddexdaa kuwii isku daray waaladiina aawow wanasaruu iyo reer ansaareedoo soo dhoweeyay oo u hiiliyey ulaa'ika labadaa qolo oo isku duubani hum lmu'minuuna xaqaa waa muminiin dhab a ah buu ilahay liiska koobaad muminiinta ilaahay kuwa ugu jiraa waa kuwa lahum makfiratun dembidhaaf bay leeyihin wa risqun kariimun jannana way leeyihin jannana waan siin dembigana waan ka dhaaf kuwaasi waa kuwa darajada labaad waxa ah waa qoladii afraad iyaguna waaladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyey min bacd intaa kadib manaa fatxu maka ama sulxu xudaybiya kadib kuwii ilaahay rumeeyey wahaajaruu iyaguna soo qaxay wajaahaduu macakum idinla dagaal galay fa ulaa'ika minkum waa idinka mid wa ulul arxaami dadka sokeeyaha ah ee xigtada ah ee nasab ahaan isu xiga bacduhum barhkood awlaa iyaga ayaa gacal iyo xigta u ah oo dhaxlaya bibacdin barka kale fii kitaabillaah siduu ilaahay qur-aanka ku qoray loox maxfuudkana ku qoran ina allaha ilaahay bikulli shayin caliim wax walba isagaa ogsoon subxaana marka ayadan tikraar maxdiya ma aha soo noqosho soo noqnoqod ay soo noqnoqotay maaha ama qoladaa hore oo arrintooda la iska soo celiyay un maahee markii hore ilaahay camal buu ku ammaanay iminkana wuxuu u soo celiyey muhaajiriintan iyo ansaartan ammaan ilaahay u ammaanayo waxa ilaahay uu siiyeyna uu halkan ku muujinayo marka muhaajiriintii iyo ansaartii wakhtigii hore asaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin waa kuwii wakhtigii hore soo hijrooday iyo ansaartii soo dhoweeyey iyagaa mu'miniin dhaba humulmu'minuuna xaqan marka halkaa waxaad arkaysaa islaamku waxa uu ku aad u tixgeliyaa qadiyat almawaaqif qofka waxaa lagu miisaamayaa mowqifkiisa marka maalin dadko dhamm islaamka uu ka sii jeeday maalin qaxoontigu adkaa maalin laga cabsanaya halka loo socdo oo uu qofku leeya dalna kaagama horeeyo dadna kaagama horeeyo duunyana kaagama horraysa ee bal horta halkan sii yar dugso u lahaa maalintaa raggii hijrooday iyo kuwii soo dhoweeyey labadaa qolo waa muminiin saa daraaddeed ba halkan culammada had iyo jeer cilmiga xadiidka ka hadasha cilmal isdilaax marka ay ka hadlayaan maraatibu saxaaba asxaabta iyo darajooyinka ay leeyihiin waa meelaha ay ka duulaan asxaabta yaa ugu fadli badan kuwii wakhtigaas soo hijrooday kuwii beder xaadiray kuwii sulxulxudaybiya xaadiray kuwii wakhtigaa islaamay waa meelaha maraatibu saxaaba ah, laga qiyaasay kamid tahay ila ilaahay baa wuxuuhi humulmu'minuuna xaqan kuwan kaleba waa lagu darayoo waxaa la yidhi minkum idinka idinka mid ihiin laakiin dee adiga arkayo inay ka darajo hooseeyaan baa ku muuqanaysa waxa sababta la hadhay ay tahay wladiina aamanuu eeg aamanuu wahaajaruu wajaahaduu saddexdiiba weeyihiin intiiba way leeyiin laakiin maxaa la socda min bacdu eeg haddii aad yara habsanto way kula degaysa min bacdu intaasunbaa reertay marka waxa loo shayga mowqifka wakhtiga loo baahan yahay ayuu ku xisaabtankiisa leeyahay marka maalintaa min bacdudaasi waa heshiiskii sanadii lixaatan ragii soo hijrood ilaahay rumeeyey soo hijrooday jihaadka intii ka dambaysaydin la galay iyaguna waa idinka mid waxaa markaa aayaddan u dambaysay ay nasakhaysaa dhaxalkii laysku dhexli jiray iimaanka iyo islaamnimada marka waxaa laysku dhexlayaabay tilmaamaysaa bacduhum wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illaah dadka isxiga iyaga ayaa xagga dhaxal ahaan isku munaasiba ah oo isdhexlaya sida kitaabka ilaahay ku qoran Eh, marka waa aayadaha guud ahaan iyo ijmaalan si guud u tilmaama dhaxalka aayadaha si faahfaahsan u tilmaamaya dee waxaynu kusoo marnay suurat nisaa eh, koob iyo toban iyo aayadda u dambaysa aayadahaasaa dhaxalkoo faahfaahsan tilmaamaya laakiin aayaddan iyo ku sugan suurat laxzaab ee sidan oo sheegaysa iyagu waxay tilmaamayaan dhaxal waxaa laysku dhexlayaa inuu yahay xigtanimo bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illah ulul arxaam dadka riximka u saaxiibka marka dhaxalka had iyo jeer la marayo ulul arxaam musdalax gaara buu leeyahy ama eray bixin gooniya oo saddex qaybood baa loo qaybiya had iyo jeer dadka dhaxalka leh marka baabka miiraadka la joogo alcasabaat wa dhawi larxaam wa asxaabu alfuruud qof farad muqadara leh iyo qof casaba la ydhaahdo baaqi suga ah iyo labadaa marka la waayo qolo meesha timaado ulul arxaam la ydhaahdo laakiin halkan waxaa aayadu looga jeedaa saddexdiiba wax wada koobsanaya dariiqo kastaoo wax lagu dhaxlo dadka wax ku dhaxla iyaga isdhaxlaya ee tii ahayd in islaamnimo iyo iimaan laysku dhaxlo mar hadii diintii kor noqotay mar haddii dadkii muslimiinta dhaqaalo u kordhay mar haddii islaamkii ballaadhay taa waa la joojiyey mar badan baa qur-aanku uu ammaanaa ansaarta iyo muhaajiriinta wakhtigaa hore wacdaraha muujiyey nebi maxamed garab qatay calayhi salaatu wasalaam dowladdii islaamka dhidibada waas hadaad suuratulxashri akhrido ilahayba wuxuu ka warramayaa fay-an iyo qaniimadan iyo barwaaqadan cidda la siinayo lagu xoolaynayo lilfuqaraai lmuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaquuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaaika hum saadiquun kuwa intaasoo dalkoodii iyo dunyadoodii ilaahay daraaddii uga yimi iyagoo raalli noqosho ilaahay doonaya kuwa ha la siiyo wladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu wayu'iruuna cala anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuun ansaarna halkaasa ilaahay ku ammaan inaguna waxaan rajaynaynaa inaynaan ka qadin wladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana wlikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan wla tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim miyirqabkaa iyo iimaankaa iyo diintaa dadka ilaa qiyaamaha imanaya ee ku raacay asxaabtii nabi maxamed muhaajiriin iyo ansaarba raadkoodii haya u ducaynaya jecele raalliga ka kuwaas iyaguna liiskaasay xagga namber triga kaga qoran raqamka saddexaad waaya saasay suuraddaas uguna dhamaatay ummaddanoo ilaahay awood uu ku abaabulayo uguna dhammaatay isku duubnaan iyo wadajir inay ciddii ka soo horjeeda u waajahaan waxay isu yihiinna gartaan suuraddaasi kolka halkaa ku dhamaatay tan kalena iyaduna mawduuca iyo macnahaas ayuunbay ka hadlaysaa suuradda la yidhaahdo suuratul eh, <clears throat> tawba waa suuraddii sagaalaad suuratu tawba xagga marka laega tirada suuradaha qur-aanka kariimka ah waxaa laysku waafaqsan yahay inay madani tahay oo qur-aankii madiine kusoo degay ay tahay aayadaheedu waa boqol iyo aayadood suuratu tawba suuradihii ugu dambeeyey xagga soo degidda ayay ka mid tahay sidaa daraaddeed axkaamta ay ka warramaysaa waa axkaam gebagaba ah oo waxyaabo badan oo horreeyey nasakhday suuraddan marka had iyo jeer ay culimmadu isweydiiyaan sababta bisinkaa loogu qori waayo ila weynaga inaga aragno qur-aanka kariimka ah suurad waliba bisin bay leedahay boqol iyo afariyo tobanka suurado suuradan mooyaane marka sababta looga tegay mar la weydiiyey asxaabtii qorayay waxiga waxay ku jawaabeen ehm, <clears throat> in ay u arkayeen suuraddani inay ka waramayso dagaal iyo ogaysiis in cadowga lagu habsado oo la weeraro ayay ogeysiinaysa in ilaahay rasuulkiisu ay bari ka yihiin gaal ayay ogeysiinaysa marka xarbi waa ogeysiis dagaal ka waramaysa barigii horena dhaqanka carabtu waxa uu ahaan jiray in had jeer marka arrintaasoo kale la qorayo ogeysiis dagaal bisinka laga daayo arin jirtabay ahayd cidda ogeysiiskaa samaynaysaana muhimadda ogeysiiskaasi leeyayo xasaasiyadda daraaddeed in qofka ay ka go'daa uu isagu ogeysiiska bixiyo ama cid ehelkiisaahay ay ogeysiiska bixiso sidaa daraaddeed baa bisinkiina aan lagu qorin iyadoo dhaqankaasi ilaan had jeer dhaqankii wuxuu kusoo degay qur-aanku marka dadku ay sidii wax loo fahamsiin lahaa ayaa wax farabadan badan ka muuqanaya nusuusta qaarkood oo si dadka wakhtigaa jooga ay u fahmaan qadiyadan waxa looga jeedo oo mandiq iyo luqad ay fahmi karayaan mar haddaanay sharci waxba u dhimayn loogula hadlo oo ay u gartaan arintani miisaanka ay leedahay hadday waraaqdooda bilaabisin ka dhigi jireen iyo ogeysiiska dagaal bilaabisin baa suuratu tawba looga dhigay marka waxay garanaysaa waxay garanayaan arrintaas heerka ay taagantiiyo miisaanka ay leedahay waxaa labaadoo jirtay qofka ka goodaabaa ogeysiin jiray ama mid ehelkiisa sidaa daraaddeed ayaa markii suuraddan uu nebigu doonaya in la ogeysiiyo gaalada oo laga ogeysiiyo baytullaahi alxaraamka iyo kacbada agteeda laga ogeysiiyo wuxuu u xil saaray caliy bnu abi aalib saynu arki doono cali buu ihi qaad suuratu tawba ogeysiiska halkaa ka bixi iyadoo abubakar uu tegey oo kolkii hore abubakar la faray inuu ogeysiiskan bixiyo ayuu nebigu cali ka daba diray markaasuu hi dhaqaajiyo waxaa lay faray mid ehelkayga ah inuu ogeysiiskan bixiye adigu ogeysiiska soo bixi arrinku miisaanku leeyahay si loo garto qolyaha qaarkood waxay leeyihiin inay labadan suuradood maadaama isku mowduuc ka hadlayaan inay iskuba mid yihiinba baaba loo arkayo sidaa daraadeed ayaa bisinka looga daayay waad arkaysaa tani wixii ay ka hadlaysay ee jihaad iyo awoodda dadka islaamku ay yeelanayaan iyo ummadaha sokeeye iyo sida loo kala saarayo ayay ka warramaysay tanna baabkiibay ka bilaabaysa marka isku mowduuc bay ka warramayaan haddii la sheego asabcu tiwaal min alqur'aan todobada suuradood ee dhaadheer qur-aanka kariimka ah, hadii la tilmaamana dee waxa ay noqonaysaa maaragtay labadoodana la ysku darayaa markaana asabcu diwaal haddaad maqasho toddobada dhaadheer ee qur-aanka dee waxay marka dee labadan la ysku daro ayay iman karaan marka macno ahaan laba suuradood oo isku mid ah ayay xisaabsan yihiin labadaa macnaa la sheegay daabicaa soomaalidu mararka qaarkood waxbaad moodaysaa inay ilan dadku waa dad muslimiinahuunoo had iyo jeer waxyaabo badan baad moodaysaa inay asar uu iska yahay markay qof dhaarinayaanba waxay dhaan war baraabisinla usoo saar <laughs> baraabisinla usoo saar bay dhahdaan hadda waa kuwan iska caamad ah. marka waxay macnaha halkaa ka yar xiganayaan qadiyadaa dee iyo cadaabka iyo waxa ay ka warramayso qofkan dee haddii uu ka joogsan waayo xumaanta ku gubtabay leeyihin marka gaaladiina saasaa looga bari munaafiqiina ilaahay saas uga bari noqday mar kale waxay u socotaa fadeexadayn munaafiqiinta la fadeexadaynay sababahaasaa la tilmaamaa in looga tegay bisinka marka waxaad arkaysaa kudarida bisinku waxa ay ka tahay waa waxyaabaha tawqiifiga macnaa qur habka uu qormayo qofba wuxuu doono kama yeeli karee waa arrin tawqiifiya oo asxaabtu nebiga ay ka soo gaadheen nbigana asxaabtuna innaga aynu soo gaarsiiyen sida misxafkii cumaan ibnu cafaan uu inoogu qoray ayuunbaa lagu daynaya xataa rasmiga habku qur-aanku u qoran yahay waa hab tawqiifiyo aan la bedbedeli karayn suuraddan la yidhaahdo suuratu attawba ama suuratu baraa magacyo badan bay culimmadu xusaan laakiin kuwa dee muuqanaya ayuunbaa suuratu tawba iyo suuratu baraa ay ka mid yihiin mawaadiicda ay suuraddu ka hadlayso haddii aynu maaragtay wax ka xusno waxay soo ururinaysa al alaxkaam alnihaayiya bayna alummati alislaamiya wa saa'iri alumami fi l-ard ummadaha kale ee aan islaamka ahayn iyo dadka muslimiinta ah siday wada dhaqmayaan marxalado badan bay taasi soo martee taasi bay suuraddu gebagabaynaysa waxaa kaloo aad arki doontaa tasniif ayay ku samaysay qaybo ayaa laga dhigay mujtamacii muslimka ahaa oo marxaladaha ay taagan yihiin aynu arki doonaa eh, dadka qiyamkooda iyo maqaamaadka iyo darajaadka ay kala leeyihiin iyo siday dadku egyihiin iyo qofba mustawuhu gaadhsiisan yahay ayaa ilaahay uu ku qiimeyn doonaa suuraddan dhexdeeda iyadoo taa aad ka arkayso mar haddii dadkii la qaybiyey oo mid waliba meeshuu taagan yahay laga waramay qur-aanka iyo waxiga ilaahay inuu dadka ugu talagalay dadku ugu talagalay mar hadduu dadkii ku qiimeeyey mar hadduu dadka kaga warramayo waxigaa loogu talagalay dadka laguma talagelin jaamidaadka iyo xayawaanka iyo buuraha ilaahay waxigan wuxuu kala xisaabtamayaa ciddaa uu kaga warramay mid waliba meeshu iska taagay suuraddu saddex jeer bay soo degtay mar waxa uu ahaa dagaalkii tabuuk ka horbay qaybi soo degtay qaybina dagaalkii tabuuk oo sannadii sagaalaad ahaa dhexdeeday soo degtay qaybina dagaalkaa way ka dambaysay saddexdaasiba muuqaalka waynu ka arki doonaa insha allah maqaadiicda suuraddu ay ka waramayso iyo waxyaabaha ka muuqanaya laga bilaabo bilowga ilaa aayadda labiyo labaatan calaaqaadka muslimiinta iyo udhaxaynaya gaalada iyo sida loo wada dhaqmaya ka warrantay mid laga beri noqonayo mid lasii wada soconayaba oo heshiis la yeelan karo waxaa kaloo ay ku xigsiisay mujtamaca muslimka ah iyo kitaabka maxaa iyagana xidhiir dhex mari kara ama sidee loola dhaqmaya ahlukitaabku waa yahuud iyo kristanka ay ahayn iyagana xaalkooda halkuway u dhici doonaan aad baa ilaahay u abaabulay kicin iyo abaabul buu ku sameeyey waa qaybta saddexaad dadka muslimiinta ah waxaana uu faraya inay jihaadka u baxaan qaybta afraad waxa suuraddu ay weerar ku qaadaysaa fadeexadooda iyo ceebta ay leeyihiinna bannaanka ay soo dhigaysaa nimanka khatarta badane muslimka dhex jiifa ee munaafiqiinta la yidhaahdo oo xagga muuqaalkana muslimka ku tirsan xagga macnawiyaadka iyo asalnimana gaalada kuwa uxun ku tirsan kuwa kuwaasibaa muuqaal cajiibah oo aan suurad kaleba sidaasoo kale uga waramin ayay usoo bandhigi doontaa markaase aayaadka kolkaad akhrido aad aad iyo aad ula yaabays ilahay baa wuxuu leey low kaana caradan qariiban wa safaran qaasidan latabacuuk walaakin bacudat calayhim shuqa safarku hadduu noqon lahaa safar yaro dhow waxa la cuncunayaee lasoo qaadanayaana uu noqon lahaa meeshana wax laga helayo markaaba way ku raaci lahaayeen laakiin masaafadda aad u baxaysaa fog niman adduunyo dheh waa nin hunguri walow araaduu lkhuruuja la acaduu lahu cudda hadday nimankani bixitaan u diyaargaroobi lahayn munaafiqiintu way diyaargaroobi lahayn miyaydaan arkaynin mabay diyaargaroobine wa minhum man yaquulu dallii walaa taftinni alaa fil fitnati saqatu markay dagaalka ka hadhayaan baa wuxuu ku isagoo marmarsoonaya haybalaynina dumarka iyo waxaasan ku yara ba'anahaye meeshaana dumar cadcad baa jooga baa layidhi iga fasax meesha iga fasax wax yaroo daciifoo noocaasu marmarsiyihiisa ka dhigaya wayaxlifuuna billaahi inahum la minkum wamaa hum minkum walaakin qowmun yafraquun waxay ku dhaarteen inay idinka idinka mid yihiin laakiin idinka mid maaha waase bulshada waa qayb cabsanaysa oo fulayaala ayaa ilahay maaratatilmaamaya wa minhum man yalmizuka fi sadaqaat qaar kugu ceebaynaya bulshada ku ceebaynaya waxbixinta ayaa ka mid a la siiyana way farxi haddii loo diidana afkay buuri oo way cadhoon doonaan wa minhum aladiina yu'duuna annabiy wayaquuluuna huwa udun qul udunu khayrin lakum waa dhagaysta miskiina bay leeyihin nabigu yaa waxba badan wixii a u sheegi kartaan u sheegoo iska dhaafa saasay ku odhan soo ururiye wuxuu tilmaamay inay masas isdhala yihiin waalmunaafiquuna waalmunaafiqaatu bacduhum min bacd ya'muruuna bilmunkari wayanhawna cani ilmacruuf wayaqbiduuna aydiyahum saasaa ilaahay ugu fadeexadeeyey suuradda dhexdeeda waxaa kaloo suuradda aynu ku arki doonnaa reer miyiga iyo reer magaalka ilaahay uu kala qaadaya markaasuu tilmaamayaa reer miyiga iyo marxaladaha ay taagan yihiin iyo qaar iyaga qudhoodu cudurka magaalada ku dhacay inuu ku dhacay oo qaar munaafiqiini ay maaragtay ku jiraanoo aan lagu talagelin inay fidradii ku wada sugan yihiin oo ay wada saafi yihiin dadku isku wada mid maahee qaybo kaloo camal wanaagsan iyo camal xun isku daray ayaa suuraddu ay ka waramaysaa sii tilmaamaysa cumuuman markaad halkaa eegto waxaad ka arkaysaa ummadani in wakhtigaa nebigaba maadaama isku jirtay ay isku jirayso wakhti walba oo qaarna nasiib wanaagsan ay yeelanaya qaarna nasiib darradaas ay ku dhacayso qaarna meel dhexe ay taagan yihin uma awrasna alkitaaba aladiina min cibaadina faminhum daalimun linafsihi waminhum muqtasid waminhum saabiqun bilkhayraat biidn illah ilaahay baa wuxuu xusay ummaddii kitaabka la dhexalsiiyuu nebiguga tegay inay saddexdaa u qaybsan yihiin marka mar walba wax sidimurdhuqo wada malaa'iga inaan la helayninee loogu talagalayo dad ishuwan oo saddexdaa marxaladood ee qur-aanka uu tilmaamay saabiq iyo muqtasid iyo daalim intaba inay yeelan karayaan laakiin waxa la yidhahdaa had iyo jeer marka muqtasidka ama saabiqu uu madaxtinimada iyo qiyaadada iyo hogaaminta ummadda yeesho ayay dadku horu maraanay guulaystaan marka had iyo jeer daalimku uu hogaaminta yeeshana way fasahadaan oo balay isu baxaan dabeecadda jihaadku uu ayaa suuradda ilaahay uu kaga warramay inay tahay ilaahay iyo addoonka oo wax kala iibsanaya jihaadku waxa weye addoonkiiyo ilaahay oo heshiis galay wax kala iibsaday oo ilaahayna wax bixiyey addoonkuna wax bixiyey wuxuu addoonku bixiyeyna hadda waa wax ilaahay uu siiyeyn ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna yuqaatiluuna fi sabiili illahi fayaqtuluuna wayuqtaluun ila akhir laayaat marka halkaas ilaahay jannuu kaga iibsaday muminiintii naftoodii iyo maalkoodii muqaalka jihaadka iyo xaqiiqadiisu waa taas weeyaan waxa lagu soo gebagabaynayaa suurada ammaan ilaahay u ammaanaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam ummadan horseedka ka ah ee u hogaaminaya had walba wixii noloshooda mawaadiicdaasay ka waramaysaa suuradani bismi illaahi araxmaan raxiim baraa'atun min allah haadihii tani waxaan suuraddu ay ka hadlaysaa waxa weeye baraa'atun min allah beri noqosho ilaahay xaggiisa ka timi iyo wa rasuulihi iyo rasuulkiisa rabbi iyo rasuul baa beri noqday waxay ka durkeenay ka fogaadeenay ka beri noqdeen ila ladiina kuwii caahadtum aad la ballanteen oo midal mushrikiina gaalada ka mida kuwaa beri baa laga yahay fasiixuu socda dhaha fil ardi dhulka arbacata ashhur afar bilood dhulka dushiisa iska socda cidi waxba idin yeeli mayse waclamuu ogaada annakum idinku gaalada haddaad tihiin hayru mucjiziillaah inaydaan ilaahay cadsi gelinaynin oo aydan ka baxsan karayn haduu idin maago inuu idin qabto wa anna allaaha ilaahay mukhsilkaafiriin gaalada ayuu dulaynayaa wa adaanun hada adaan waa ogaysiis min allaahi wa rasuulih ilaahay rasuulku ogaysiiskani ka yimi ilannaasi dadkaa la ogaysiinayaa yowma alxaji alakbar maalinka xajka weyn maalinka xajka mucdiisa ee u weyn oo ciidda ah waxaa la ogaysiinayaa ana allaha ilaahay barii'un waa ka fog yahay min almushrikiina wa rasuuluhu rasuulkiisuna waa ka fog rabbi iyo rasuullo beri bay ka yihiin mushrikiintii meeshaa joogjoogayay tubtum haddaa ilaahay u toobad keentaan buu ilahay kuwii gaalada aha isagoo la hadlaya oo rabbi u soo noqotaan fa huwa khayrun lakum way idiin wanaagsantay wain tawallaytum haddaad sii fogaataanna faclamuu ogaada annakum hayru mucjiziillah inaydaan ilaahay ka baxsan karaynin wabashir u bushaaree nabi maxamedow aladiina kafaruu kuwii gaaloobay bicadaabin aliim cadaab kulul ugu bushaare u warranoo u sheeg saasibaa markaa ogaysiiskaasuu ku dhacay cali bna abi aalib iyo abi hureyre iyo raggaasuu diray abubakr sidiiq radi allahu canhu yowm alxaji alabar maalintii ciidda saasaa dabeedna ummadda loo soo dhex marayayoo la wada gaadhsiiyey waa sanadii sagaalaad bicsada xajka ama u baxday xajka waxaa hogaamiyey abubakar asidiiq radia allahu canhum wa ardaa intaa sanadkaa wixii ka horeeyey sagaalaad ogow gaaladu way soo xajayeene way soo xajayeen oo waxdee xajku sheega wamaa kaana salaatuhum cinda albeyt ilaa mukaan wa tasdiya fooridoodii iyo sacabagaraacoodii bay meesha la iman jireen iyadoo hadda sanamyadii la xaalayo sanadii sideedaad haddana waa la iska iman jiroo dhaqan bay ahayd sanadaas ayaa dabeedna nabiga iyadoo loo sii gogol xaadhaya xajkiisa uu soo xaji doono sanadka tobnaad ayaa loo sii gogol xaadhay ogeysiiskii halkaa laga bixiyey gaal dambe oo cagaha soo dhigaya xaramka xuduuda xaramka inaanu jirin gaal dambe soo cumraysanayao soo xajaya inaanu jirin gaal dambe halkan imanayo kasoo daahirayaa ma jiro taasi halkaasay ugu dhammaata qaawanaantoodii iyo afxumadoodii iyo edabdaradoodii ayaa halkaa lagaga nadiifiyey xaramka sanadkii sideedaadna salamyaashoodii sanadkii sagaalaadna iyagii baa la iskaba raaciyey ilaa yowmina haada sidiibaa xaramaynka ama saddexda xaramba uu xaraam uga yahay xuduud bay leeyihin mamnuucay tahay inay halkaa dhaafaan taasi waa mid weeye midda kale wixii cuhuud ahaa iyo wixii heshiis ahaa iyo wixii nabadgelyo ahaa ee dhex yaalay dadka muslimiinta iyagana waa la jaray muddaa loo qabtay muddadaas sidaa ilaahay uhi afar bilood oo laga bilaabayo wakhtigaa ogeysiiskuu dhacay ogeysiiskaasi wakhtigaa u dhacay wixii ka dambeeya afar bilood unbaa la ogolyahay in nabadgelyo ay ku tijaaraystaan nabadgelyo ku yimaadaan ereyadan wixii afartaa ka dambeeya maya afartan cidda loo qabtay waa dadkii ballantoodu afar bilood ay ka yarayd ama cahdigoodu iska mudlaqba u ahaa ama nabadgelyo guud ay iska jirtay kuwayaalaha wey waaya laba jeer baa ilaahay uu ku celiyay taa horena waa bara'a tan kalena adaan beri noqosho iyo ogeysiis ilaahay rasuulka ayaa sidaa ogeysiiyey kufaar ummada islaamkuna mar walba waxay daba taagan yihiin ilaah rasuulka ilah iyo rasuulku maxay yidhahdeen caynkaa iyo caynka fa cala ra'si walcayn aqbalnay oo oggolaanno ku qanacno fulinay wey yowmu lxaji alabar waadaanu min allaahi warasuulihi ila annaas ilaahay iyo rasuulkiibaa ogeysiinaya dadka yowma alxaji alabar maalinka xajka weyn waxay ogeysiinayaan ana allaha bariun min almushrikiina wa rasuuluh ilaahay rasuulkiisuba inay beri ka yihiin mushrikiin yowm alxaji labar culimmadu laba qowl bay ka leeyihiin qaarkood waxay leeyihiin maalinkan xajka weyn ee xajka u weyna la sheegay ama xajka weyn oo kii nebiga ah ee xaj oo dhan ugu weynaa ama xajka weyn yowm alxaji alabar maalinka xajka weyn waxa weeye maalinka carafa bay qaarkood yidhahdeen leanna nebigu wuxuu leeyahy alxaju carafa xajka lafdhabarkiisu waa carafa waxaa kaloo culimmada qaarkood ay ku macnaynaya yowmu naxriga inuu oo yowmu naxriga waa maalinka ciidda habeenkiisa iyo maalinkiisa weeye camalka xajkuba hadduu qofku habeenka ciidda iyo maalinka ciidda is idhaahda xajka gudo u gudan karaya keligii intu habeenkaa yimaado subxiina uu dhoofo xajkiisi waa u dhan yahay waxa ka qabi ah, waxa weeye neefuu gowracay iyo dhiig ku waajibayo fidyaah iyo sunnayaashii oo dhaafay laakiin xajkiisi waa ansaxaya maala habeenkii ciidda ayuu ka soo degay carafa dee carafa wakhtigeedu wuxuu ahaa maalinka sagaalood gelinkiisa dambe iyo habeenka ciidda ilaa inta waagu baryayo intaasu ahaa marka habeenkii ciidda maadaamuu carafa yimi wuquufkiisi u subaxdiina wuu kalahaayo buurtiina wuu tuuray neefkiina waa gowracay dhakadiina wuu xiiray xaramkiina wuu soo dawaafay barqadii dabeetana wuu dhoofay waaya waxa lagu yeelanayaa dee uu ka tegay uun dawaaful wadaaci iyo buurihii maalmaha la tuuray labada cisho la tuuray ayaa mushriiq iyo intaana ka tegidooda dhiig baa ka waajibayay mukhaalafad dabcan wuu sameeyey laakiin maalinkaasa xajka acmaashiisu ka urursanta saa daraaddeed ba xajka acmaashiisu iyo hawlaha uu qabanayo waa maalinka ay ugu culustay iyo habeenkii ugu culustay sida caadatan dee qofka arka kolkaa ogeysiiskaasi wakhtigaa ku munaasibkaabuu dhacay ummaddiina sidaasaa lagu wada gaadhsiiyey dee hadiyo jeerna cidda hogaaminta wanaagsan ee kelmadeedu aanay ku noqosho lahayn dadku way ogyihin hogaaminta runta sheegaysa iyo hogaaminta isyeelyeelaysa ee waxa ka soo fulaya la odhanaya waa wixiisii waa la kala yaqaanaa markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kol hadii ogeysiiskani uu ka soo fulay kol haddii asxaabtiisii abubakar uu hogaaminayaa shirweynaha caalamiga ah ay kaga dhawaaqeen la isuguma noqonayo wax dambaa kusoo lugoayaa ma jira nin waliba meeshiisiibuu ka caraabay kii kajad kajad halkan iman jira xaj iyo cuhrow iman jira gaalka dib uguma soo noqon lanna ogiya waxaa la kulmay waay iyagiina ilaahay uu la hadlay markaasaa wuxuu ihi fa in tubtum fa huwa khayrun lakum haddaad toobad keentaan khayr bay idiinta fursaddii waa haysataan waxa halkan idiin hayaa waa inay ilaahay u toobad keentaan halkan goobtan barakaysan iyo ehelkeediibaa ishelay idinkii iyo waa laga buufiyo way ka baxeen ehelkeedii waxaa kamid mid halka halkaa inay ilaahay u toobad keentaan haddaad sii jeedsataanna faaclamuu annakum hayru mucjizillaah eeg eraygaasa lagu celcelinaya aayaddii horena waxaa ku jiray waclamuu anakum hayru mucjiz illaah halkanna ku jira faclamuu anakum hayru mucjiz illaah inaydaan ilaahay cagsigelinayn ayaa halkan ku jirta macnaha go'aan kasta oo cid ka soo baxa dadka qaarkood baa aaminsan ama waabay tahay in dabcan go'aankaasi si uun loo fashilin karo laakiin rabbi wuxuu tilmaamayaa ilaahay xaggiisa waxa ka yimi inaanu la mid ahayn waxa addoomaha xaggooda ka yimi si kale kolka loo eego qudrada ilaahay iyo awooddiisa iyo axkaamtiisa iimaanlaabuhu ma aaminsana ma aaminsanaa sida qofka muslimkaahi waxa ilaahay uu xukumo uu u qaadanayo ee ugu joogsanayo ee qudrada ilaahay u aaminsanya kani uma aaminsana marka gaalkiioo meelaad ka dusto malihid meelaad u baxsato malihid markuu ilaahay gacan ku saaro ana allaha barii'un min almushrikiina warasuuluhu domadaasina waa lagama maarmaa in macnaha dumaha la akhriyo culimadu isku waafaqsan in nin carabaa wuxuu maqlay oo dadkii maaragtay muslimiinta u yimid wakhtigii dambe ka mid wuxuu maqlay suuradan uu mid akhriyayo ummaddii islaamka ayd ka mido markaasa wuxuu aqhriyay allaha barii'un min almushrikiina warasuulihi macnaheed markaa wuxuu noqonaya ilaahay wuxuu bari kaya mushrikiinta iyo rasuulka taasuu noqonaya haddii la kisreeyo lahoos dhabo laamka warasuulihi la ahriyo markaasuu dee kol hadduu ilaahayba ka beri noqday dee ana ka beri noqday buui macnaha carab buu ahaa dee af carabiga ayuunbuu eegaya marka waxa ay muujinaysaa laxniga qaarkii inuu aad u foolxun yahay lidaalika ay habboon qofku hadduu qur-aanka baranayo inaanu iska baranina inuu sheekh u yeesho talqiintana siiya halka loo ahriyayo tajwiidkiisana bara aqlaada ka khafiga iyo ka iyo qabiixa qaladka sii kala bara waaya ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aad la ballanteen oo minal mushrikiina gaalada ka mida uma lam yanqusuukum shay-an waxba aan idinku nuqsaaminineen waxba dhimin walam yudaahiruu calaykum aan idiin soo xoojinin aan idiin soo raacin axadan cid fa atimuu ilayhim kuwa u dhammaystira cahdahum ballankoodii ilaa muddatihim ilaa wakhtigaa la dhigateen ina allaha yuxibu lmuttaqiin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa isaga ka cabsanaya waa jecel yahay fa ida nsalakha alashhuru lxurum marka ay baxaan bilaha xurmada leh faqtuluu lmushrikiina gaalada laaya xayu wajadtumuuhum meeshaa ka heshaan wakhuduuhum qabta waxsuruuhum gaadh ka qabta waqcuduu lahum u fadhiista kulla marsadin jid walba fa intaabuu hadday ilaahay usoo noqdaan gaaladu wa aqaamuu salaata salaadda ay ogaan wa aatawu zakaa sakadana ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum wadadooda u banneeya waa muslin xorehe in allaha hafuuru raxiim ilaahay baa dembiga dhaafa oo naxariisanaya subxaana waxaa halkan uu rabbi ka soo reebay qayb ka mida gaalada oo iyaga afartii bilood la dhaafinayo waa kuwo ballan wala dhigtay laakiin khalfiyadoodii iyo taariikhdoodii hore ayaa loo tixgelinayaa oo gaaladan inta badan laga bari noqday waxay u badan yihiin kuwii ballan kastay nebiga la galaan ka baxayay ama jabinayay sidoo dee mushrikiintii carbeedba macruufka ahayd oo mushrikiintii carbeeda nebiga calayhi salaatu wasalaam muddada tobaneeyada sannadooda la ballamay sanadii lixaad iyagaa ballantii jabiyey waa tii qurayshi lixaad waxay nebiga kula ballameen calayhi salaatu wasalaam in toban sannadood dee xabad joojin la sameeye heshiiskii lakala saxiibay saasuu ahaa xagga nebigii asxaabta kamuu jabin heshiiskaas xaggooduu ka jabay oo iyaguna qolo xulafaa ah bay lahaayeen nabiguna qolo gaalada ah oo xulafaysanayay baa jiray oo masaalixda dadka muuminiintaa ah fulin jiray oo sirta u soo gudbin jiray oo sahaniyo u ahaa dadka wardoon u ahaan jiray muslimiinta kuwii bay laayeen kuwii bay ka hiiliyeen marka ballantii bay jabiyeen saasaa ballantoodii laga baxay laakiin hadii ay jiraan gaalada qaar ka mida oo intuu cahdi muddo la dhigateen iyagu lam yanqusuukum shay waxba aan idinku nuqsaaminin oo marka la eego khalfiyadoodii hore iyo taariikhdoodii hore wax ay dhibeen aanu jirin walam yudaahiruu calaykum axadda cidna aan idiin soo raacin oon soo xoojin kuwan kale say u soo xoojiyeen kuwaasi waa dad lagu talageli kara heshiiskooda ilaa muddadoodii u oofiya manay badnayne kuwa waa laga soo reebay kuwa waa laga soo reebay ilaa muddadoodii marka muddadaa horeynu soo sheegnay muddooyinkii hore ee markaa ka yara afar bilood ila afar bilood baa la gaadhsiiyey wixii aan wakhti hore lahaynna afar bilood baa fasax la siiyey laakiin afar bilood wixii ka badan qolyihii heshiis lalele iyaga u oofiya ilen gaalada qaybo badan buu nebigu caleyhi salaatu wasalaam siyaasadda wanaagsan isagoo isticmaalaya maadaama aanu la wada dagaalami karayn qaar buu heshiis la qoran jiray qaarna weerarku ku qaadi jiray saasaa loo qaybin jiray <coughs> bilaha xurmada leh markaa ogeysiiskani dhacayo dabcan bilii xurmada baa lagu jiraa saddexdii bilood isku xidhiidhsanaa dulqicda dilxija iyo muxaram ogeysiisku goormuu dhacayaa dilxija ayuu dhacayay yowm alxaji alabar marka bilaha xurmada leh kolka ay baxaan de kolkay dilxijana dhammaato muxaramna dhammaato bilihii xurmada lahaa waa caynka wakhti kooban baaba u hadhayba qoliyaha qaarkood waxa ay leeyihiin bilaha xurmada leh halkan iminka kolka la eego waxay noqonayaan afartii bilood ee la mamnuucayn lala dagaalamo iyaga oo bilo xurmadoodu muaqad tahay dagaalku uu xaraam yahay dhexdooda weeyi laakiin qowlka raajixa waxa weye ashhurulxurum haddii la tilmaamo nusuusta dhexdeeda waa saddexda bilood xidhiidhsan iyo rajabo gooni marka kol hadii muxaram dhammaato ha lagu bilaabo nimankii rifaha loo qaado ilaahay baa markaa abaabulay ummaddii islaamka ahayd guubaabiyey amar siiyey la hadlay waajibkaasuu dhiibay mushrikiinta kuwa bilaadiinta een ilaahay tawxiid siinaynin subxaana intaasoo arrimood isu raaciyay wa qaatilu lmushrikiina xayu wajadtumuuh meeshii laga helo marka xataa waxay tilmaamaysaa baylen culimmadu cumuum alashkhaas yastalzim cumuuma alamkinati walasmina bay leeyihin cumuum alashkhaas haddii ashkhaastii mushrikiintao dhan la caam yeelay arrintaas waxay keensanaysaa al asmina waalamkina wakhti kasta iyo meel kasta in lagula dagaalami karaa kolkaa taasay tilmaamaysa marka saasaa ilahay uri subxaana xayu wajadtumuu meeshii ah ka waxaa kaloo nasku uu raaciyey ha la qabto gaadhna ha laga qabto hana loo fadhiista marsad kasta iyo meel kastoo laga helo waa arrin cajiiba wey subxaana ilaahaybaa addoommaha iskaleh adduunyada isagaa leh bani aadamka isaga abuuray gaaladuu abuuray islaamkuu abuuray haddana qolana amarkanuu siiyeyoo macnaha qolana dilkeediibuu sidan u abaabulay oo uu leeyahay macnaha inaad hawshaa qabataan oo sidaa iyaga u dishaan waa shay cibaada waa shay waajiba waa shay laydinku addoonsaday qofka mu'minkaa dilkiisiina wuxuu ka dhigay jariimadii u weynayd marka waa laba daliil midna kan dilkiisiina diintii u weynayd iyo cibaadadii weynayd baa laga dhigay waa kii gaalka ahaa ee dee in la dilo qofka muminkaa ah dilkiisiina waxa laga dhigay jariimadii u weynayd kan dilkiisiina waxa laga dhigay diintii iyo cibaadadii jihaadkii u weynaa waa arrin aad u yaab badan oo aanad dee adugu faragelin karayn ilay dadka ilaahay baa samaystee kuma haysatid <laughs> waar maxaa kana sidan loogu galay hodhanin ee looga dhimi waaye waxaanoo amaraa la ysugu ururiye dee wuxuuma wax lala saayidhaaba waxaad aragtu geystee waaya dee ummad islaam ahoo awood lahoo isku tashanaysa oo wax ah ayaa maaragtay amaradan qaadanaysa kii kale dee midhiiqiba hataa kala baxsaday waa cuduulahum kala marsad marsadku waxa weeyaan dhufayska iyo meeshii ay mari lahaayeenoo loo galo furaskooda laga faadayso bal intay arrintooda ku simantahe fa in wa aqaamuu salaata wa aatawuu zakaata fakhalluu sabiilahum arrinkoodu intaasuu ku siman inay toobad keenaan axkaamtii islaamkana fuliyaan waan toobad keeno waan anshahaatoo islaam baan noqdo gaalnimadii baan ka toobad keenay keliya maya taamaya waa in diinta waxa muujiya dhaqanka waxa muujiya camalkii cibaadada iimaanka waxa muujiya arkaanu islaamka marka ilaahay toobad ay gaalnimo ka toobadkeenano keliya kuma daynine wuxuu raaciya hadday salaada tukadaan oo ay sekada oogaan arkaanulislaamkiibay labadani ka turjumayla way ugu muhiimsan yihiin cibaadadan badanigaa ah iyo cibaadadan maaligaa ah, arkaanuislaamkiibay ka turjumaya marka hadday iimaan iyo arkaanuislaamkii isku daraan nimankaa ha daayo xor u yihiin xoriyatu tasaruf iyo xoriyatulcamal intaba way iska leeyihin waxaa halkaa laga arkayaa heerka ay gaadhsiisan tahay salaadiiyo sakadu salaadiiyo sakadu waa diintii islaamka jiritaankeediiya ka turjumaya sidaa daraaddeed ba abuubakar sidiiq markii uu ummaddii carbeed ay ridoobeen islaamkii ka noqdeen wakhtiguu nabi maxamed geeriyooday saddex magaalo qura maka iyo madiine iyo meel halkaasoo ku taalla hajaro laydhaa intaa mooyaane intii kale iyo daa'if intii kale way ka ridoobeen carab islaamka markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam go'aan buu abubakar qaatay cumar markii hore uu ka shakiyeyba oo uu idhi wallaahi ninkaso salaada iyo sakada kala saara labadaasoo ilaahay isku lifaaqo oo isku xidhiidiyo qur dhexdiisa qofka labadaa kala saara anigu waa la dagaalamaya ragoo waxaa doonaysaan yeela go baa lagu raacay siiba ilaahay dadka islaamkii ugu soo celiya waxaad ka arkaysa dee taariku salaad taarikusanaad miyaa wadada loo bannaynaya fakhalluu sabiilahum baa layidhi <laughs> wadadaa loo fadhiya cirbaha la goynaya ila shardigu wuxuu ahaa towbad ay la socoto salaada tukashadeedu ay la socoto haddii towbadaasi bilaa salaad ay tahay fakhalluu sabiilahum ee jidkaa loo fadhiya waa la hayste weeye maxbuusa oo inuu toobadkeena mooye la khaarijinaya waa loo daliishado taarikusalaadka ayaan darada uu leeyahay sidaasaa ilaahay ummadiisa u abaalooy subxaana wuxuu tilmaamaya haddaba gaaladan layidhi qabqabto laayo oo awood u sheegto haybadiinnu ha u muuqato marka haybadaasi ay muuqato uumigaa lagu shido waxaa dhici doontaa kii ballan yeelanaya ballan lala yeelanaya inuu tixgeliyo waxaa dhici doontaa kii markii hore la hortaagnaa ee caqabada lagu ahaa inuu soo islaamo waxaa dhici doonta inaanay kusoo degdegin dadka muslimka ah waxaa dhici doonta amarka la siiya inay qaataan wax badan haddaba qaar aan la dilaynin baa ilaahay uu halkan kusoo reebay subxaana iyadoo aayadda ay ka muuqanayso ma suuradaba aynu ku arkayno in gaalku dee qayba yeelanayo oo aan la wada laynayn markaasaa ilaahay wuxuu uhi waa in axadun min almushrikiina mid gaalada ka midii eh, haddii istajaarak uu ku magan galo fa ajirhu magangeli oo magan sii xataa yasmaca jeeruu maqlo kalaam allah ilaahay hadalkiisa si uu dhegaysto uma abliqhu intaa kadib gaadhsii ma'manah meeshuu ku aamin noqonaya iyo dalkiisa gaadhsii daalika sidaa waxaa lagu leeyahy biannahum iyagu qawmun laa yaclamuun waa qolyo aan cilmi lahayn jahligaa musiibee bal horta ka fuji jahliga dawada ha helee gaaladaan la laylaynin waxaa ka mid ah kuwa eh, rususha loo yaqaano ama kuwa diinta doonaya inay diraasad ku sameeyaan oo aqoon ay yeeshaan ay ogaadaan magan u noqday dadka muslimiinta ah almuhim mar hadduu gaalkaasi dadka muslimiintaa soo magan galo oo wax shar iyo balaayo ahoo uu wadaa aanu jirin ee isagoo tijaarad wada uu soo magan galo isagoo dalxiisa uu soo magan galo isaga oo waraaq sida dhambaalwalo ah ummadda islaamka soo magan galo isagoo qaraabo booqanaya uu soo magan galo oo diinuu faafinaya iyo daduu dulmiyayaa toona aanay jirin magantaa waa la siinaya islaamku maganta waa gayaa oo maaragtay waxbuu magangelin karayaa marka magantiisuna waa mid lagu talagalayo sidaasibaa markaa nabiguna uula dhaqmaya calayhi salaatu wasalaam amar baan bixiyay cid dhambaal keentay ama doonaysa inay diinta ilaahay dhagaysato oo diraasad ay samayso in la daayo waana la diin jira musaylimatulkadaab ninkii la odhan jiray ee nebinimada sheegtay ayaa wuxuu soo diray laba nin bal muxamed warkaa iyo warkaa gaadhsiiya buuli dabeedna warkii bay sheegeen waxay dhahan musaylima wuxuu ku yidhi adiguna waxaad tahay rasuulka galbeedka carabta aniguna rasuulka carabta berigeedaan dhulkuna wuu inoo qaybsan yahay dee isku safaadin fariintaasaa uuna soo faray bay dhahen kolkaa nabigu salaatu wasalaam wuxuu su'aalay idinku miya aaminsan tihiin musaylimatulkadaab inuu rasuul yahay labadiinani markaasay idhaahdeen haa subxaan allah markaa nebigu intuu uga cadhoday buu idhi haddii aan dhambaalwalayaasha aanay mamnuuc ahayn in la dilo ka dhambaalwadaha waan idin layn lahaa rususha laakiin lama laay rasuul waxaa ka waraaqda sida fariinsidaha fariinsidaha mamnuuc waxa nagaa inaannu dilo ma layno annagu ilaanu halkiisii ku celinno aduu doonaya haba soo dagaal galee haddaan qaydkaasi jirin waan idkhaarijin lahaa waxa idinka soo yeedhay foolxumadiisa iyo xumaantiisa waxa ilaahay ku sababeeyey xataa yasmaca kalaam allah qaarkood oo dhagaystay kalaamka ilahay ku islaamayba jubayr ibnu mudcim ninkii la odhan jiray dagaalkii bader wakhtigii uu dhacay wuxuu ahaa dadkii gaalada ahaa islaam u ahayn wuxuu ka ahaa dadkii reer maka ay soo direen ee madiine loo soo diray ee layidhi lacagtaa qaadoo la haystayaasheenna inoo soo furo wuxuu idhi kolkii aan halkaa tegey ayaan dhagaystay nebi maxamed oo akhriyaya suuratu tuur suuradda la idhaahdo salaad makhrib ku akhriyaya ayaan dhagaystay dabcan waa nin carab ahoo zaliiqoo afkiina aad buu u yaqaanaa kolka aayaadkaa suuradda in badan ku soo noqnoqonaya erayga am am am uu soo noqnoqonayo oo su'aalo iyo istinkaar iyo isticjaab iyo wax badan isugu jira ayaan dhagaystay buuri oo ilaahay uu la garamayo oo doodu u furaya dadkii diinta kasoo horjeeday kuwii baan am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaqu samaawaati walardi bal laa yuuqiin am khalaqu samaawaati waalarda bal laa yuuqinuun ilaa aakhir laaya aayadda waxay leedahay am khuliquu min hayri shayin gaaladan ma waxa la abuuray diinta diiday ilaah la'aan walcadamu laa yuujid waxba la'aanina waxba ma keenta wey am hum lkhaaliquun talow iyagaaba abuurayaala oo iyaguna is abuuray ummadana abuuray taasina ma jirto weye am khalaqu samaawaati waalardi talow mise weyn iyo dhulkan weyn iyagaa abuuray marka aayaadkaasi wakaada qalbii yatiir qalbigaygu wuxuu u dhowaaday buuhi siduu ilaahay iila hadlay inuu duulaba marka sabab waxay u noqotay inaan islaamo marka waxaa ka muuqanaya halkaa dadka gaaladii xorriyad ma haystaan way aftuuban waa xuurtaysan yihiin iclaamka iyo warbaahinta iyo waxa lagu akhriyaya iyo beenta loo sheegaya hogaamintooda u sheegaysaabay u xidhan yihiin marka iyaga laftooda waa in fursad loo siiyo bal xor ah caqliyad xora ah, inay wax ku akhriyi karaan in wax loogu sheegi karo si ay u muuqato kacanaatamaya iyo iyo kii jahligu hayay dalika biannahum qawmun laa yaclamuun waa dadaan cilmi lahayn bar horta cilmila'aantiiyo jahligu waa cudureh ha ka fuqe eh, u saamaxoo fursada sii uma abliqu mamanahuna waxay tilmaamaysaa allah subxana wa tacala aclam